alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi allaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa hadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamada cabduhu wa rasuuluh allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii almawcidat alxasana fi alakhlaaqi alxasana gaar ahaan cuwaankii uu sheikhu yidhi ajmacu aayatin fii mucaasharati nnaas ayaan ku dhex jirnay waxaan soo ogaanay hadalkii ugu dambeeyey qofka banu aadanka ahu dad inuu la dhaqmaa waa lagama maarmaan la dhaqmidaas marka dadka xaggooda laba arrimood ayaa mid uga imaan kartaa inuu uga yimaado wax wanaagsan waxaa la rabaa inuu ku qaabilo shukri tan labaadna waxay tahay dadkii xumaanu inay uga timaado waxaa la rabaa inuu ku qaabilo sabar hadda wuxuu rabaa intuu halkan inuu uga hadlo isaga qofkii muuminka ahaa dadka muxuu u gudbinayaa la garay dadka waxaa ka imaana waa labadaas mid ka mida isaga hal shayaa laga rabaa waxay tahay wanaag iyo dadka inuu anfaco kaliya waa inay ka timaado arrimuna saddexdaas ay noqdaan qofka dadkaas kale waxa uga imaanaa wanaag waa uu ka shukrinaa ama xumaana uga imaanay waa sabraa asagana wanaag kaliyaha ka tega saddexdaas marka laysla helo qofkaasu akhlaaqdii wanaagsaneed waa kulmiyey haadaa arrinkaanaan soo sheegnay fii ma kii weeye yucaamiluhu ay qofka kula macaamilayaan bihi maaga annaasu dadka wa amaa fii maa kii yucaamilu uu kula macaamilaya huwa qofku bihi maaga annaasa dadka fa ina almu'mina qofka muuminka laa yuqasiru ka gaabimaa fii nafci alkhalqi makhluuqa wax la taridiisa muuminka waa inay hoosta uga xariiqnaato oo ay ka go tahay inuu dadka wax taro fa yamuruhum dadka wuxuu amraa bilmacruufi shayga wanaaggiisa la yaqaan wa yurshiduhum wuxuu ku hanuuninaa ilaa mawaadici maraashidihim hanuunyaalkooda meelaheeda meelaha hanuunka ayuu ku toosinaa mastadaaca waa intuu awoodo walidaalika sidaas daraaddeed kaanad waxay ahaatay ajmaca aayatin aayadda ugu kulmin badan fii kitaabillaahi aayaddaasoo fii kitaabillaahi kitaabka alle ku sugan fii cishrati naasi dadka lala dhaqmidooda hiya qowluhu tacaala waa ilaahay qowlkiisa aayadaasu kaana isimkeedii wey hiya qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisay ahaatay aayadda ugu kulmin badan dadkale sida loola dhaqmaa oo ilaah uu yidhi khud qaado alcafwa shayga fudud dadka waxyaalaha ay ku ogol yihiin oo wanaaggaa kan ugu fudud ka qaado xoolo hadday tahay xoog uga baanayd xoog hadday tahay shayga fududoo iyagu ay kuu ogol yihiin ay kuu saamaxaan intaas ka qaado wax ka dheeraada ha ka dalbi adigaa soo haray waamur dadka amar bilcurfi bilmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaan adiga waa in shaqadaadu ay noqoto dadka wanaag amar waxaa soo haray dadka haddii xumaan kaaga timaad wa acrid ka jeeso caniiljaahiliina dadka jaahiliinta oo dadka ku gafa oo kuu gafi doona ka jeeso waqad sharaxa waxaa sharxay daalika qowlkaas alle ibnu taymiya raximahullah fa qaala wuxuu ku yidhi fii majmuuci lfataawa juska soddonaad safxada saddex boqol iyo toddobaatan ilaa saddex boqol toddobaatan iyo kow wa haadihi l aayatu aayadan fiiha aayadda waxaa ku sugan jimaacu lakhlaaq akhlaaqdii dhammaanteed akhlaaqda alkarimati wanaagsan fa ina alinsaana qofka maca dadka xaaladda uu la jiro imaa an yafcaluu inay sameeyaan macahu qofka la jirkiisa maa shay yuxibu qofka uu jecel yahay ow maa yakrahu ama wax uu necab yahay labadaas waxba kama dhexeeyaan dadka markaad la dhaqmaydo dadka laba unbaa mid kaaga imaan karaa wax qofku jecel yahay inay u yimaadaan iyo wax uu necab yahy inuu yimaadaan fa umira aayadan waxaa lagu amray an ya'khuda qofku inuu ka qaato minhum dadka maa yuxibu waxa uu jecel yahay markay uga yimaadaan maa samaxuu bihi intay u saamaxaana u ogolaadaan oy raalliga ku yihiin walaa daaliba walaa yudaalibahum dadka waa inuusan ka dalbin bisiyaadatin wax dheeraad ah wa idaa facaluu markaay sameeyaan macahu qofka la jirkiisa maa yakrahu wax uu necab yahay acrada canhum waa ka jeesana hadday wax uu necab yahay ku sameeyaan waa ka jeesana wa amaa huwa asaga qofka muuminkaa fa ya'muruhum wuxuu dadka amraa bilmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaan qultu waxaan leeyahay yuri shiiku alinsaanu insaanka maca kayrihi keyrkiis xaalu la jiro faacilun waa mid wax sameeya oo mafcuulun lahu waa mid wax lagu sameeyo qofka markuu dadka la jiro labadaas kama baxsana waalfaacilu qofka wax sameeye almaxmuudu ee la mahdiyaa huwa aladii waa qofka laa yakuunu uusan ka imaanin minhu xaggiisa ila alkhayru khayr un um ma ahane waalmafcuulu lahu qofka wax lagu sameeyo imaa an yufcala lahu in lagu sameeyo alkhayru khayr oo yufcala lahu in lagu sameeyo asharu shar labadaasay mid noqon fa hiya arrintoo dhammuuna halaatu xaalaatin waa saddex xaaladood adiga qayr samee dadkaa soo haray hadday qayr kuu sameeyaan ka shukri hadday qalad kugu sameeyaan ku sabar waa saddexdaas fa hiya arrintu halaatu xaalaatin waa saddex xaaladood saddexdaasoo jamacadhaa ay jamciday haadihi alaayatu aayadan la raabixa mid afreeya lahaa arrinta uma sugnaan wa fii kullihaa dhammaanteed laa yaraa ma arkayaan minhu qofka muuminka xaggiisa annaasu dadku ila alkhayra khayr maana wax kale ku arki mayaan saddexda xaalaba wax aan khayr ahayn ku arki mayaan hadday wax u sameeyaan waa ku shukrina hadday ku gafaan waa ka jeesana waa u sabraa haddii asaga ka soo fulaan waa wax khayr iyo dacwo iyo wanaag iyo toosin ah marka mar walba dadku waxaan khayr ahayn ku arki mayaan rawaa bnu muqri rawaa bnulmuqri ibnulmuqri wuxuu ku wariyey fi lmucjam shan boqol iyo soddon can ayuub asakhtiyaani ayuub asakhtiyaani wuxuu ka wariyey annahu ayuub qaala inuu yidhi laa yanbulu rajulu qofku ahlu sharaf noqon maa xataa takuuna fiihi ilaa ay ku sugnaadaan xataa takuuna fiihi ilaa ay ku sugnaadaan khaslataani laba arrimood alcifatu dhowrsanaan uu ka dhowrsado camaa shayga biaydi naasi dadka gacmahooda ku sugan dadka gacmahooda waxaa ku sugan inuusan damaacin si dadku u jeclaadaan waa xadiiskii macnihiisaba fiiri ah. izhad fii maa cinda annaasi yuxibaka annaas arrinta labaadna waxay tahay wa tajaawusu inuu iska dhaafo camaa shay yakuunu minhum xaggooda dadka ka imaana oo qaladka ah ee uusan wax walba isku dayin inuu ka aarsado ama ka jawaabo waaqdamu man qofkii ugu horreeyuu shiiqu yidhi oo ra'aytu aan arkoo nusiba loo nisbeeyey ilayhi qofkaas alqowlu saabiq qowlkii horreeyey qowlkaasoo fii aayat alacraaf aayat alacraaf ku saabsanaa qowlku waa qowlkii dhaayey ajmacu aayatin limakaarim alakhlaaq qowlkaas wey qofkii ugu horreeyey oo loo nisbeeyo qowlkaas huwa jacfaru saadiq weeye jacfar ibnu muxamed ibnu cali ibnu lxusein ibni cali ibnu abi aalib wey waa duriya dayibaa ah, weeya oo nabi maxamed sala allahu alay wasalam ka soo jeeda maxaa yeele faadima binti rasuulillahi ku abtirsana marka waxaan ula jeeda cali ibn abi aalib ku abtirsana faadima binti rasuulillahi ayeydiis ah weeye sidaas wey marka asagaa ugu horreeyey qof yidhahdo aayaddan waa aayadda akhlaaqda ugu jamcinta badan raximah llah kamaa fii fatxi ilbaari sida ku sugan juska sideedaad safxada saddex boqol iyo lixdan allah subxaana wa tacala sal allah wslam wbaarak calaa nabiyina moxamed